qaala shafara aqimu balyawmi suduura matayrikum fainii ilaa qowmin siwakum lam yaruun bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wbihi nastaciinu cala umuuri dunya waddiin wsali allahuma cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waqdu cala alquuti zaydi kama qadaa أزلوا تهادوا التنايف وأضحلوا غدا طاويا يعارض الريح هافيا يقوت بأذنب الشعاب ويعسل فلما لواه القوت من حيث دبر أم من حيث أمه دعا فأجابته النظير نحل مهللة شيب الوجوه كأنها قداح بكفي سير تقلقل aw ilkhashri ama lmabcuutu xadxa tadabra'hu maxaabidu ardaahuna samin mucasilu muharata tunfuhun kana shuduuqaha shuquuqu lcisiyi kaalixatun wabusalu fadaja wadajat bilbaraji kaanaha wa iyaahu nuuxun fawqa calaya tukalu waaqda waaqdat watasaat bihi maramiilu cazahaa wacazaatu murmilu shaka washakat uma arcawa bacda waarcawaat wala saabru in lam yanfaci shaaku ajmalu wafa'a wafaa'at baadiratin wakulluhaa calaa naakadin mima yukaatimu mujmilu waayahay waxaynu ku soo dhex jirnay kitaabkeennii laamiyatu lcarabka ahaa lishanfara waxaynu soo gaadhnay beytka sodonaad aw ilkhashramu almabcuudu xadxata dabrahu muxaabidu ardahunna saamin mucasir aw amase waxaad mooddaa nadaa'irta iyo azalka iyo sinyaroga waxaad mooddaa markaad u fiirsatid waxaad moodaysaa markaad u fiirsatid waxaad moodaysaa alkhashramu boqor baad moodaysaa shinnida boqorkeeda boqorkaboqorka boqorkaasoo almabcuuthu la kaakiciyey ama la kacshay xadxada dabrahu ciidankiisii iyo shinnidiisii iyo wixiisii ayaa la kiciyey boqorka iyo ciidankiisoo kaa'inuuna ahaaday maxaabiidu laama sarsare ayay saarnaayeen kolkii hore saamin mid kor noqday ayaa ardaahunna soo dejiyey ama soo siibay ama soo saaray ama meeshii ka soo saaray kaasoo mucasilu malabaysanaya muharatatun nadaa'irta iyo asalka waxaad mooddaa nadaa'irta iyo asalkaasoo muharatatun laqal waaweyneeyey bimacnaa afka jeexiisa ayaa aad iyo aad u weyn waxaad moodaysaa yacnii maxaan ku dhahaa ii sheeg dhowr mitir weeye dhowr taako weeye afkoodu saasuu afballaaran yaha xaggaana halkaasuu joogaa halkaana halkaa majfuuhun waa kuwo af waaweyn wey kaanna waxaad mooddaa shuduuqaha kala jeexa afkooda afkooda qaabka u kala jeexan yahay shuquuqul cisiyi geed weyn oo tarar ah oo la kala jeexay ama ul la kala jeexay baad mooddaa kaalixaatin waa kuwo faruurya faydfaydan oo ilka waaweyn oo ayaga dhanba ilka badan iyo gowsa leeyihin wa busalu waa kuwo daymo foolxun wey aad iyo aad bay u foolxun yihiin markaad fiirisid fadaja markaasuu qayliye qaylu ku dhuftay wadajat nadaairtiina way qayliday waxaa hore qayl yahota daja waa asalkii wadajat nadaairtii la midkayna way qaylisay bilbaraaji bannaanka ayay ku qayliyeen kaannahaa waxaad moodaa markay qayliyaan nadaa'irta iyo wa iyaahu azalka hee nuuxun yacnihii nuuxun islaan qayliyaysaad mooddaa islaantaasoo tukkalun la gablamiye ama la masiibayey baad mooddaa islaantaasoo fawqa calyaa'a buur dhaladeed la saaray ayaad mooddaa markaa yadahaw sifaadkan laga bixinayaay waa sifaat adag weeye horta waxaad mooddaa buu leeyahay khashram khashramka waa boqoradda shinnida wey almabcuuthna waa markii la kaakaciyo la taataabta weye qiiq baa lagu shidayaa si malabkii loo soo dejisto loo helo xadxata dabrahu waa kooxdiisii iyo wuxuu watay iyo waxyaalihii iyo boqoradda shinnidii ilaalinaysay baa la kaakiciyey meeshay saarnaayeenna maxaabid baa la yidhahdae waa laamaha sare wey ardaahunna saamin ardaaga marka waxaa weeye waa markaad alaab halkaa lagu diyaariyey aad soo siibtid ama aad soo dejisid baa la yidhahdaa saaminna waa midka soo dejinaya laftarkiisaa la yidhahdaa mucasali ee malabaysanaya wey muharatatun wuxuu ka wadaa baallaha afka dilaaca halka iyo halkaa kala jooga markaad fiirisid afka kala qaadkiisa waxaad moodaysaa yacnihii jeexitaanka halkaa in la geeye kana halkaa fuuhun waa kuwo af waaweynoo afweyn u saaxiiba wey kaanna shuduuqaha kala goyska markaad fiirsa afka markuu kala qaada waxaad moodaysaa shuquuqul cisiyi ul weyn ama tiir weyn oo la kala jeexaad moodaysaa oo yacnihii dhexdii ay cadda kaalixaatin weeye kaalixa waxaa la yidhahdaa dadka faruurtaas sare intay yacni maaratay naarta ilaahay buu wahum fiihaa kaalixuun markay naarta galaan ayaa naartiba faruurtaa kole halkaasay geenaysaa fararta hoosena halkaasay geenaysaa marka waa kaalixaad afku saa u kala hayaa markaasuu hadduu ku qabta way ku dhammaad wa busalu waa mid daymo foolxunoo aragtidiisa aad ka sasaysidba wuu dhawaaqi marka ayaguna way dhawaaqayaan bannaanka waxaad mooddaa markay dhawaaqayaan nuux nabiyullaahi nuux simada islaan la masiibayo qayla afka ku dhufanaysa buur dusheed saaran baad mooddaa awamase alkhajramu waxaad mooddaa boqorkaiyo jinnada boqorka shinnidu almabcuudu la kaakaciya xadxada dabrahu kooxdii asaga la noolayd iyo dadkii wixii la jiifay iyo shinnidii la jiiftay iyo waxalla wixii laologoa dhan baa la kiciyey kuwaasoo kaa'inuuna ahaaday maxaabiidu laama sarsare iyo meelo sarsare joogay ardaahunna uu soo dejiyey ama uu soo siibay ama uu soo daadiyey saamin mid kor noqday oo kor fuulay midbaa u koreade kor buu u koray meeshuu ugu tegayaa kaasoo mucasilu muxuu meesha u korayaa oo shinnada u kicinaya iyo boqorkeeda muxuu u kala kaakicinayaa yacnii mucasilu waa mid malabaysanay mu'aratatun kuwa afkooda la kala jiiday weeye fuuhun oo af waaweyn oo qalal waaweyn ka'anna waxaad moodaa shuduuqahaa qaababka afkooda loo kala jeexay shuquuqul cisiy laama waaweyn ama dhudo ama waxa weeye udbo la kala jeexay baad mooddaa kaalixaatin weliba waa kuwo yacnihii qalal waaweyn oo waxa weeye yacnihii afkood iyo ciridadood iyo ilkooda ay faydan yihiin oo wax saaraba ma jira marka af kala qaado ilkiisoo dhan baa bannaanaanaya oo bannaanka imanaya waa busalo waa mid aragti fawlxun wey oo aan la arki karin fadaja markaasuu qayla ku dhuftay wadajad markaasay nadaa'irtiina qayla ku dhufatay bilbaraaji bannaanka xaalay ku sugan yihiin oy banaanka joogaan kaannaa waxaad moodaa nadaa'irta markay qayliyayso iyo waiyaahu azalka markay isla qayliyaan nuuxun baad moodaa nuuxun nuux laba tafsiirba waa la geliyaayo geel dhalay oo ilmihii laga laayey ama dumar dhalay oo ilmihii ka dhinteen labada la yidhahda nuuxun ay yacni waxaad moodaa weeye kuwa qayliya nuuxdaa iyo dumarkaasoo tukalu ayaga dhanba la gabalmaya fawqa caliyaa'i buur sarana la saaray waad moodaa marka ayadaa wey waaqdaa waaqdat wattasaa wattasat bihi maraamiilu ayaa dayatay caza e, e, e, tacsiyeysay haa caza waa tacseeyey haa azalkii baa tacseeyey haa maraamishii buu u tacseeyey wa cazat way tacsiyeysay hu azalkii ayuu tacsiyeysay murmilo mid kaloo faqiiran waa tacsiyeey wa akhdaa waa indhalaabay wa akhdat ayaduna way indhalaabtay waxbaa la waayde khalaas lagu kala teg markii waxba la soo waayey ee la soo hongoobay mid walba indhihiibu istabadhiga indhihu biliqbiliqbiliqbiliq buu kasinaya wuu indhalaabay indhuhu isku qabsanaya markaasuu afka xoogaa yarahaamsanaya markuu ilkaha bannay kaalixaad wa akhdaa waa iska indhalaabay waa asalkii wa akhdat nadaa'irtiina way indhalaabtay watasaa yacnii maaragtay waa ku dayday watasat bihi watasaa waa dayday asagina bimacnaa siday u indhalaabtay ayuusna u indhalaabay watasat waxaa dayatay bihi azalkii waxaa ku dayday oo kale maraamiilu kuwo kale oo fuqaraa kuwo kale oo fuqaraa ayaa ayaguna yimid meesha oo nadaa'iru asaga la mid ah caza waa tacsiyeeyey hee azalkii waa tacsiyeeyey haa maraamishaa dambe gadaal ka timid maraamishaasi waa kuwii yaryaraaye meesha ku hadhay ee fuqarada ahaa iyo kuwii naafada ahaa iyo kuwii meelaha joogjoogay oo islahaa waxbaa la keenaya ayaa yimid kuwii marka waa inay tacseeyaan waxla'aanta ayagana loo tacsiyeeyo wa waa indhalaabe wa way indhalaabtay nadaa'irtii wattasaa waa ku dayday wattasat waa dayatay bihi azalkii waxaa ku dayday maraamiilu kuwo kaloo fuqara'ahu yimid caza waa tacsiyeeyey azalkii haa maraamishaa timid ee gadaal ka timid buu u tacsiyey wa cazat way tacsiyeysay hee hee wa cazad way tacsiyeysay hu azalkii waxaa u tacsiyey murmilu mid kaleoo faqiira ayaa asna u tacsiyey wey ina asna waxbaa la soo waayee iska raalli ahaada asna wuxuu idhi dhib malehee berri baad soo helaysaane waxba maanta isxumaynina hadalladii baa lasaba marsaa markaa shakaa waa sheegtay wa shakat nadaa'irtiina waa sheegatay uma intaa dabadeed ircawaa waa reebtoomay azalkii bacdu intaa ka bacdi warcawad nadaa'irtiina way reebtoonaatay wala sabru sabirka ayaa ajmalu ka qurux badan ayaa ajmalu qurux badan in lam yanfac shakwu hadduusan shakwu waxba soo kordhinaynin in la iska sabro ayaa qurux badan khalaas warku waadmid wafaaa waa laabtay wafaa'at ayadana way laabatay baadiraatin xaalay tahay mid degdegaysa nadaairtana way laabatay asalkiina godadkeedu bay ku laabteen wey wa kulluhaa dhammaantood hee mujmilu waa mid midka kale wanaajinaya calaa nakadin maca nakadin gaajo daran micigeeda gaajadaasoo mimaa kia kaasoo yukaatimu uu qorsanaya mid walba fii jawfiha calooshiisa uu ku qarsanayo mid walba mid kale iska caadi <laughs> waxba dhima jire <laughs> waa la khayri doonaaye eh. <laughs> waa saddex baydoo saddexda baydba waa isku nooco kan wuxuu dha waaqda waaqdat watasa watasat buuri markaasu haddana wuxuui wafaa'a wafaa'at baadiraatin wa kullaha shaka wa shakat uma rcawa warcawat kulli waa isku mid wey wuxuu yidhi waaqda waa indhalaabe waaqdad markaasay ayadana indhalaabtay nadaa'irtii watasa waa dayday watasat waxaa dayata bihi asalkii maraamilu kuwa kaloo fuqaroo gadaal ka yimid caza waa tacsiyeeyey asalkii haa maraamishiibuu u tacsiyeeyey faraha badnayd waa cazad way tacsiyeysay murmilu mid faqiira hu asalkii uu tacsiyeeyey buui shaka waa sheegtay wa shakad way sheegatay wey shaka waa sheegtay asalkii sinyarowgii dabadhubkii dabamiiqi wa shakad ayadana way sheegatay nadaa'irtii oo dhanna markaasay buu ku dhufteen codkii uma raca waa bacdu intaa wixii ka dambeeya waa iska reebtama oo qayladii iyo afkala qaadkii iyo indhihiina waa isku qabsadeen kafurka dhulkasa u saarayaan wey wuxuu rabaa tilmaanta markii dee uu qayladii iyo afkalaqaadkii iyo uudi ka dhammaato ayuu intuu indhaha saa isugu qabto gabadhgabadh ka siiyo ayuu afka dhulka saa u dhigayaa shaka waa sheegtay wa shakat nadaa'irtiina waa sheegatay uma racawat uma racawaa bacdu intaa wixii ka dambeeyey waa xidhayba hadalkii af juuqdii waa joojiyey shib warcawat nadaa'irtana way joojisay shibdhaha waryaa naga aamusa iyoona waraabo kalena soo maqlan wuu gebagabeeye wuxuu ihi wala sabru sabirka ayaa ajmalu qurux badan in lam yanfaci shakwu shakuu hadduusan waxba taraynin dee iska aamus khalaas shibdhe jiya jahdhin wafaaa waa laabtay wafaa'at ayadana way laabatay xaggee godadkii baa lagu laabtay meeshii la deganaa baadiraatin xaalay degdegayaan bas khalaas aan iska noqonnaa la yidhi waxba weynay khalaas walxaal bay laabteen kulluhaa dhammaanteed e kulluhaa mid kasta kulligii oo nadaa'irtii asalka ka mid ah mujmilu uu wanaagsanayo wanaajisanayo qurxisanayo calaa nakadin maca nakadin gaajo daran micigeeda mima gaajadaasoo mimaa kii ka mid a ah. kaasoo yukaatimu uu qarsanayo kullu mid kastoo minhuma ayaga ka mid a ah, fii jawfihi calooshiisa uu ku qarsanayo haa asagoo gaajo daran ay hayso ayuu haddana wuxuu leeyahay war laa ba'sa biha war waxba dhib leh war inaga daaya war guryaheena iskaga laaban war waxbaan heli doonnaa hada wabilahi towfiiq wasal allahuma calaa nabiyina wmowlaana muxad sal slem